ويقول الناظم رحمه الله تعالى والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل, فعل المصيء فافتهم لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة لكنما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة نظمك beydkiisii ugu dambeeyey darsigeenni xalay ayaa waxaan tilmaannay eh, inaan ishaari doonno eh, ma'muuraadka shareecadu amartay iyo manhiyaadka ay dadka ka reebtay keebaa eh, labadooda mudnaanta leh sida caanka ah culimmada badankood waxay yidhaahdaan cinaayatu shariica bijtinaabi almanhiyaat acdam min cinaayatiha bificli lma'muuraat marka manhiyaadka iyo muxaramaadka in laga fogaado baa mudnaan tale bay dhahaan sidaana waa sida mashhuurka ee caanka xadiidkanayna ku dhisaan laakiin shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah iyo ardaygiisii ibnulqayim iyo bacdu lmuxaqiqiin waxay leeyihiin cagsa dalika saxa bay leeyihin oo muxuu ahaayey ah ictinaa'u ashariica bificli اlma'muuraat أwlaa wa acdam min ictinaa'iha bitarki اlmanhiyaat cagsi bay ka dhigayaan masaladaa shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah aad buu uga doodayaa dhowr meelood oo kutubtiisa ka mid ah oo maalan majmuucu lfataawaga hadda rabtaan ugu laaban kartaan mujalladka kow tobnaad safxada lix boqol toddobaatan iyo kow uu kaga hadlay mujaladka labaatanaad safxada siddeetan iyo shan siddeetan iyo toddoba boqol iyo sagaal iyo toban safxaadkaasoo dhan wuu ku soo celiyey mujalladka sagaal iyo labaatanaad sidoo kaleeto laba boqol toddobaatan iyo sagaal kadalika iqtidaaga wuu kaga hadlay meelo dhowruu kaga hadlay sheekhu wuxuuna rajaxayaa inay ma'muuraadka iyo waxyaalaha shareecadu amartay mudnaanta inay ka leedahay manhiyaadka kana weyntaha macnaa ka xoog badanta waxaa sidaa ku raacay ibnulqayim oo isagan iclaam almuwaqiciinka masalada kaga hadlay sidan marka sheekhu hadda maray waa sida caankaa laakiin masaladu sidaas musallam uma oho laysulama ogola intaan baan rabo inaan baraarujiyo ayb wuxuu sheekhu yidhi marka washarcu sharcigii laa yalzamu ma laazimayo oo mukallafka ku laazimi maayo qabla alcilmi ogaanshaha ka hor garashada iyo ogaanshaha ka hor kuma laazimayo daliiluhu daliilkiisuna waxa weeye ficlulmusii'i kii salaadda xumeeyey ficilkiisa waay ayaa daliilu ah ee faftahim faham buu ku yidhi arrintaa iyada yacni faham oo ku dadaal fahamkeeda waay arrintaasi waa qaacido muhim ah oo waxa weeye hal talzamu asharaa'icu qabla alcilmi awaamirta shareecada iyo manhiyaadkeediiy waxay reebtay ruuxii ma ku laasimaysaa intuusan ogaanin intuusan ogaanin alla inuu amray maba yaqaanaba alla shaygan inuu ka reebay maba ogaba ma ku laasimaysaayoo shaygii la amray hadduu samayn waayo ismi ma ku dhacayaa iyo dembi shaygiisa laga reebay isagoon garanaynin garasho la'aan hadday u geyso ismi iyo dembi ma ka laazimaya ma dambaabaya wixii jahligaa uu ku sameeyo oo cibaadaada ma u guntamayaan wixii sidaa uga tagoo cibaadaad ah ma laga rabaa hadhow markuu ogaado inuu khaldanaa inuu soo celiyo ma laga rabaa mise sidaasay ku tagtay wixii cuquud ahee sidaa uu ku galo ma waxaa lagu xambaarayaa inay asaxday mise waa la burinayaa masaladaasi taas waay yacni hal talzamu asharaa'icu qabla alcilmi sheekhu marka wuxuu jasmiyey inaysan laasimaynin qabla alcilmi sharcigu inuusan laasimaynin oo ruuxa uusan ku laasimaynin ilaa uu ogaado markuu ogaado kadib bayna ku laasimaysaa buu lehay khilaaf baa culimmada u dhexaysuu tilmaamayaa masaladaasoo saddex ra'yi baa laga qabaa buu leeyahay qaar waxay leeyihiin talzamu fi اlusuuli walaa talzamu fi اlfuruuc haddii shayga uu ku saabsan yahay shareecada asalkeeda iyo usuusheeda waaweyn markaasi garasho la'aanta loogu cudurdaari maayo ilaa wa ilaaba waa ku laazim xataa sharcigiiba uusan ogaana haddayse furuucda ku saabsan tahay way ka gedisan tahay qarqabaan buu leeyahy qaarna waxay leeyihiin talzam fi ljamiic ama usuul ha ku saabsanaato ama masaa'il masaa'ilulfuruuc waxay yidhahdaan ha ku saabsanaatee sharcigoon uusan ogaanin isagoon baranin jahli loogu cudur daari maayo waa ku laasimaysaa qolana waxay leeyihiin kuma laasimayso laa usuusha walaa furuucda toona middaa dambuuna sheekhu isagu jasmiyey saas macnaa washarcu laa yalzamu qabla alcilmi muusan tafsiilinino ama ha ku saabsanaado masaa'ishaasi usuusha shareecada waxa ay u yaqaanaan ay yidhaahdaan ama furuucdii axkaamta ha ku saabsanaato ayib inkastoo ilaaqaasi uusan musallam ahayn laftiisu macnaha waxaa uu deliishanayaa oo adiladeedu ay tahay qaacidadaas adiladeeda caamka waxaa ka mid a qowlu llahi tabaaraka wa tacaala rusula mubashiriina wamunhiriin lianlaa yakuuna lilnaasi cala allahi xujatun bacda arusul yacni rususha ilahay wuxuu u diray markay dadka ay gaadhsiiyaan xujada rabbi ku ogaan oo ay soo gaadhsiiyaan farriinta rabbi wixii intaa ka dambeeya addoommadu waxay ku marmarsoodaan inaysan helin ilaahay agtiisa inay xujo waayaan meeshaa waxaa laga fahmayaa haddaynan u imaanin rusul wax soo gaadhsiisa oo xaquba uusan soo gaadhin xujay leeyihiin markaa ah, waxay markaa ku marmarsoodaan oy ku cudurdaartaan bay heli karaan oo muxuu yahay dee waxay leeyihiin rabbiyo waxbaba nooma imaaninba soo ma waxba nooma imaanin jaahilkii marka aan waxbaba soo gaadhinoo cilmigii aqoontii aan yeelanin hadda markaasi wuu cudurdaaran cudurdaarkiisuna maqbuul buu noqon way macnaha rasuul noomaada soo dirin bay dhahayeen daliilka labaadi waxa weeye wamaa kaana rabbuka muhlika alqura xataa yabcata fii ummiha rasuulan yatluu calayhim aayaatina wamaa kunna muhliki alqura ilaa wa ahluha daalimuun ah, degmooyinka iyo mujtamacaadka ma halaagnu rabbi leeyahy ilaa aan magaaladooda ugu weyn aan u soo dirno rasuul oo aayaadka ku dul akhriya marka rasuulkaasi markuu intuu u yimaado xaqa u caddeeyo ooy diidaan markaa unbaa la halaagi intaan xaqii u caddaaninoo waba waxaan ujeedaa intaan wax la soo gaadhsiinin la cadaabi maayo maxaa loo cadaabaynin lianna waxba ma soo gaadhinba aqoonba malaba waa jaahiliin soo ma ah, waxba looma soo gaadhin oo xujadii laguma ogin ayb daliilka saddexaad wuxuu ka dhigayaa wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa bidulmin waahluhaa muslixuun ayagoo qaryooyinka dadkoodu ay yihiin kuwa wax hagaajinaya alla ma halaago laakiin markay waxalleeyaan baa la halaagi wey macnaha daliilka afraadi waxa weye wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula ummadaha ma cadaabno ilaa aan rasuul soo dirno rasuulku marka la soo diro bimacnaa cilmigii buu xambaarsan yahay waay oo xujada oogo oo dadka waxu sheego daliilka shanaadi wamaa kaana allahu liyudilla qowman bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun alla tabaaraka watacaala dad kuma xukumo baadinimo kuma xukumo inay baadi yihiin kuma xukumo markuu hanuuniye kadib ilaa uu u caddeeyo waxay alle kaga baqi lahaayeen xataa yubayina lahum maa yattaquun waxay alle kaga cabsan lahayen waa in loo caddeeyo markaas ayay hadday diidaan ama garab maraan ayaa la xukumayaa inay markaa luunsan yihiin wabittaali markaasaa cuquubadeeda la marinaya laakiin intaan wax loo caddaynin maya taasi waa adilada caamka ah laakiin sheekhu eh, nadmiga dhexdiisa wuxuu ku sheegay daliilku masaladan u daliishaday wuxuu yidhi daliiluhu ficlu lmusii'i faftahim buuri masaladaa daliilkeedu waxa weeye ninkii salaadiisa halleeyey oo xumeeyey ninkaa ficilkiisa ayaa daliilu ah ee faham buu ku yidhi almusii'u salaatahu waa ninka caankaee xadiidkiisu saxiixaynka iyo sunankaba uu ku yimido ninkii salaadiisa halleeyey waay oo markii lasoo ururiyo xadiidkiisu wuxuu ahaa neb nebiga sal ly sl oo masaajidka fadhiya saxaabada la jooga qaar ka mid a ah. ayuu soo galay markaasuu qayb masaajid ka mida ku tukaday kadibna nebigu u yimi sal ly waslam wuu salaamay markuu salaamayna wuxuu ku yidhi salaantii markuu ka qaaday kadib salaadda maada waxba maada tukaninoo ku noqo wuu soo tukaday haddana wuu soo noqday haddana waa lagu celiyey war waxba maa tukanina soo tukaa layidhi haddana waa lagu celiyey ilaa markii dambe uu yidhaa rasuul ilaahayo waxaan garanayaba ma jira intaasaabaan salaad u aqaanayo ibar markaasuu nebigu sal ly slam salaaddii baray oo muxuu ahaayey e, salaadda markaad istaagto takbiirso muxuu ahaaye halkaasaa looga bilaabay xadiidkaasi marka waa xadiidka saxiixaynka iyo kayrkii ku sugan e, ninkaasi marka ninkaas salaadda uu tukanaye salaad uu u yaqaanay salaad khaldan bay soo ma salaad khaldan bay maxaa ka maqnaa waxaa ka maqnaa salaadda yacni tuma'niinadii iyo xasilkii baa ka maqnaa rukuucda iyo sujuudda iyo arkaanta inuu ku xasilo taasaa ka maqnayd sidaas daraaddeed baa nebigu salaaddiisa muxuu xukumay irjic fasalli fa innaka lam tusalli baa lii waxba maada tukan waxba kama jiraa la yidhi salaadaada soo ma ayib waxba kama jira salaadaana tan markaa uu nebigu sal alay waslam arkay qaabku u tukanayo wuu xukumayoo salaad ma aha baa layidhi saas daraaddeed tan wakhtigeedii baa joogay soo celi baa layidhi su-aashu waxay tahay marka salaadihii hore uu qaabkaa u tukaday aawe soo celi miyaa layidhi lama dhin soo celi qacanna sidaa unbuuba salaad u yaqaanayba oo markuu nebigu yidhi sal markuu lagu celceliyey salaadda waa kii yidhi rasuul ilaahayow salaadda ibar a fa innii laa uxsinu hayra haada buu yidhi sidaa ma maba hagaajin karee intaa umbaaba iga tabar ah ee ibar salaadihii horeo dhan weligiiba saa unbuuba u tukanayay intuu tukanhayeyba ayib salaadihii hore ee khaladkaa u dhacay ee ficlan shareecada khilaafay ee uu qaabkaa u tukan jiray soo celi lama dhihin maxaa loo dhihi waayey calashaan jaahil buu ahaa soo saas maa marka ficlulmusii'i ninkaa salaadda sameeyey ficilkiisa iyo salaadihii hore soo celi inaan la dhihin tii markaa wakhtigeedu joogtay uun la yidhi sax laakiin wixii hore sidaa laysaga daayey waxay ku tusaysaa ruuxa wixii uusan aqooniyo cilmigeeda lahayn in uusan yacni waxa weeyaan uusan ku laasimaynin ku laasimayn intaasi waxa weeye imina kama laazimayo leanna waxa weeye yani laa talaazuma bayna alisaa'ati waalimi yani khalad inuu ruuxu galo iyo dembigu ma kala laazimaan bal shaykhulislam ibnu taymiya aleyh raxmat ullah siduu leeyahay e, muctasilada ayaa talaasum ka dhexaysiisa imiga iyo khata'a ah. cinda ahlisunna waljamaca laakiin yani qad yalzam alimu min alkhata waqad laa yaltazimaan waxaa dhici karta inuu khata dhaco haddana dembi ka laazimin maalan ida ijtahada alxaakimu faahطa'a e falahu ajrun soo maa isagoo gafay buuna haddana dembi lahayn soo maa saas daraaddeed talaasum kalama dhexeeyo bayna alkhata'i wa bayna alimi qad yajtamicaan waqad yanfakaan inay kala fakadaanna waa dhici kartaa inay kulmaanna waa dhici kartaa ayb marka musiigaasi salaadihii hore ee uu qaabkaa u tukanayeyna waa dembaabtay lama dhihine towbadkeen waa midda labaadee salaadihii soo celina lama dhihin maxaa loo dhihi waayey li'anna qaabkan qaab ka gedisan inay shareecadu salaadda u sheegtay maba soo gaadhinba sidan u haystaa salaadiiba saas daraaddeed kumaba laasiminba intaa waxaan ahayn wixii hore sidii baa loo daayey wixii markaa taagnaana waa loo saxay saasuu xadiidka u daliishanayaa uu sheekhu u daliisanayaa macnaha ayib oo xadiidu lmusii'i salaatahu ayuu sidaa qaacidada ugu daliishanaya deliil labaad oo uu keenay masaladu waxa weeye nebigu sal alla alay waslam cammaar ibnu yaasir iyo cumar ibnu khadaab buu diray xaaje iyo dan buu u diray way tageen marka cammaar baa marka junubay janaabaa ku dhacday wax biyo ana ma haysto markaana tayamumkiiyo qaabkay u gebagabaysan lahaayeen markay biyo waayaan looma sheegin ma soo degin haa qaabkaa looma sharxin wuu janaabooday biyana ma haysto qaab loo tayamumana ma yaqaano fatamaraqa fi saciid yacni meel carraa ah intuu tegey yuu aayar ku galgashay ku gelgelimaystay tayamumaa la yidhi soo maa aayadda qur-aankii waxay tidhi fatayamamuu saciidan ayiba laakiin qaabkee ma imaanin markaa qaabkee xaggeen carrada marinaa ma imaanin waxaa la yidhi markaad biyo weynaan carrada isticmaala saan u isticmaalaa lama sharxin oo sunnadu ma faahfaahinin ninkani marka wuxuu qiyaastay waa cammaare maadaama qabayska biyuhu jidhka in la wada gaadhsiiyey ay ahaan jirtay caraduna ay bedel ka tahay caraduna waa inay jidhkii wada gaadho qiyaas xun ma ah soo ma saas daraaddeed buu dhulkii ku gelgelimaystay oo caradii jidhka wada gaadhsii is yidhi soo ma wuu gelgelimaystay sidaasuu u gebagabaystay kadibna nebigu u yimi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markay nebiga u yimaadeen ayuu arrintu u sheegay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam innamaa kaana yakfiika an taquula biyadayka haakada waxa uun kugu filaa buu yidhi inaad labadaada gacmood sidaa ku samaysood dhulka hal mar ku dhufato kadibna wejiga ku masaxdood ku tirto labadaada kafna aad iyagana sidaa u masaxdo intaasaa kugu fillay buuri dhulkan aad ku gelibgelimiysatay iyo carradan aad iswada gaadhsiisay waxba loogama baahnayn buuri ayb nebigu sal lla alay slam marka ma uusan amrin salaaddii uu gelgelimaysiga ku tukaday soo celi lama dhihin soo ma salaaddii uu gelgelimaysiga ku tukaday ee isagoo janaabo qaba uu qaabkaa u gebagabaystay soo shareecada ma khilaafsana ayib lama dhihin salaaddii dib usoo soo qallee maxaa loo dhihi waayey lianna alsharcu laa yalzamu qabla alcilmi maba uusan garanaynin loomana faahfaahinin loomana caddaynin isagana sidanay la noqotay sidii buu ku tukaday soo celin dhihi maayo saasaa loo daynaya daliil saddexaad buu sheekhu keenay oo iyadana ah Eh, muxuu ahaayey xadiidkaasi camaar de bukhaariya waxaa soo saaray iyo muslim ayb daliilka saddexaadee wuxuu ka dhigay haweeney ayaa nebiga u timi sal lla slam markaase waxay tihi rasuulka ilaahayow aniga waxaa igu dhacay dhiig furan istixaada igu dhacday weliba aad u daran salaaddiiyo soonkiina way ii diidday buui way tihi salaaddiiyo soonkiina way ii diidday yacni dhiig furan baa ku dhacay dhiig furankii intuu intuu hayayna salaadna mayna tukan jirin soonna mayna soomi jirin ayib markaasaa nebigu sal lay slam markay u timid oo u sheegtay wuxuu ku yidhi maalmaha dhiiggii caadadu uu ku hayo unbay tahay inaad soonka iyo salaadda iska dayso laakiin maalinta uu dhiig furanku intuu ku hayo soonkaagii salaadaadii wado soo ma meeshaa maxaa ka muuqda marka haweentu intaan maalinkaa wixii ka horreeyeyba dhiig furanku markuu ku dhaco mana tukato mana soonto waajib ma ku tahay mise kumaa ya way ku ahaan lahayd sooma leanna dhiig furanku salaadiiya ma diido muxuu ahaa iyo soonka sooma waxay u qaadatay dhiig furanka iyo dhiiggii caadaday u qaadatay inay isku xugum yihiin fahamkaasay qaadatay salaaddii bay ka tagtay soonkiina way ka tagtay mar dambay nebiga u timid way u sheegtay nebigu wuxuu ku yidhi sal alay waslam waxay ahayd ama ay tahay intay maalmihii caadadu ku qaban jirtay inaad ka tagto salaad iyo soonka laakiin maalmaha wixii ka soo hadhay adoo dhiig furan ku hayo oo qaba tuko oo soon ayib salaaddii iyo soonkii ay hadda ka hor sidaa kaga tagtay soo celi miyaa layidhi ya qallee ma la yidhi maxaa loo dhihi waayo waa ya alsharcu laa yalzamu qabla alcilmi waay soo ma sidanay bay u haysatayba wax kaloo soo gaadhayna maba jiraba sidan sidanay u haysatay saas daraaddeed waxaa la yidhi sidii baa laysaga daayay faraha laga qaaday ku noqo lama dhihin adiladaasuu sheekhu deliisanaya wayna fara badanta alimaam abu muxamed ibn xasmi isagu wuxuu u deliishaday fii kitaabihi almuxalla qaacidadaa wuxuu u deliishaday saxaabadii nebiga sal alay wasalam ee ardulxabasha u hijrootay qaar ka mida waxay ka soo noqdeen ardulxabasha sanadkii toddobaad jacfar ibn abi aalib iyo raggii lahaa sanadkii toddobaad nebigu khaybar markuu furtay bay khaybar ugu yimaadeen soo maah ayib muddo intaa la eg intuu nebigu madiine joogay oo toddoba sano ah ayay iska joogeen ardulxabasha intaa sharci baa degayey bal maka isagoo joogay ardulxabasha aadeen muddadaa dheer shareecaa soo degaysay amar leh oo nahyi leh oo taxriim leh oo waajib leh oo farad leh baa intaas soo degayey ayagiina waagay uun ka tageen mako ardulxabasha ay aadeen intii ay hayeen mooye wax badanoo kale kamayna warhelin laanna xidhiidh ma jiro telefoon ma jiro oo meelloo isgaadhsiin ma jirto oo haddii isgaadhsiinta jirtana waxa gaadhi kara waa wax yar intaasi waxayna ku camalfalin oo waajibaad ah ama waxyaalo dibkan laga xaaraameeyooo iskaga dhaqmahayeen wixii ay ku dhaqmayeen oo la diidayna dembi ka soo gaadhi maayo wixii gadaal laga waajibayo iyaga aan gaadhin oy ka tageenna dembi ka soo gaadhi maayo leesh lianna waxa weeyaan asharcu laa yalzamu qabla alcilmi waay ah, saas way macana masaladaas abu maxamed ibni xasm u deliishanaya waana masale muxuu ahay adiladeedu aad u fara badan tahay mid ma aha labana ma macna saas weeyaan ayib waxaa ka mid a maalan ribada oo kale ribada waa tii lagu mucaamaloonayay soo maahayn ribada intii mucaamaladii wixii ka dambeeyey aayadda markay soo degtay muxuu ahay xarimaysa waxaa la yidhi faman jaءahu mawcidaة min rabbihi faاntaha falahu ma salafa waamruhu ilى اllah mawcidadu markay u timaado iyo shareecada diiddada ay diidday wixii ka dambeeya ayaa goodigu yaallaa iyo hanjabaaddu laakiin wixii ka horreeyay intayna idin soo gaadhin wa kac ayada waxa way ka daba tag ma falahu maa salafa waay waxaa ka mid a maalan ruux baa aan garanaynin shaygan inuu xaaraam yahay shaygan inuu inuu xalaal yuu moodaya waxuu caddeeyana ma hayo wuu iskaga mucaamalooday ribix buu ka helay waa ka faa'iiday mar damba uu ogaaday wixii inuu xaaraam yahay Ah, ribix iyo faa'iidadii iyo xoolaha uu ka helay xalaalna uu moodayay maxaan dhahaynaa sharcu laa yalzamu qabla alcilmi waay faman jaءahu mawcidatu min rabbihi faاntaha falahu maa salaf hadda uun markaad ogaatay jooji wixii hore soomaa ah, oo ku iska intifacso marka qaacidadaasi adiladeedu aad bay u fara badan tahay waxaa ka mida buu leeyahay sheekhu maalan uu keenayaa ruuxii waajib sharciga ka taga isagoo qalbigiisaba ayna ku soo dhicin shaygan inuu waajib yahay cid uu weydiiyana ma hayo kuma laasimaysuu leehay waxay ku badan tahay arrintaa iyada ah dumarka wakhti hore qaangaadha iyagoo yarbay bay qaangaadhayaan kadibna soonkay ka tegayaan ayagoo markaa ila tahay soonku inuusan waajibayninba ilaa shan iyo toban sano la gaadho soo ma gabdhaha qaarkood maalan toban jir qaar sagaal jir qaar labiyo toban kooiyo toban bay ku qangaadhayaan markaasaa laga yaabaa inay faham qaadato shan iyo toban ilaa aad ka gaadho waxba kuguma waajibayaan ilmo yar baaba tahayba way badanta saad tukan mayso laga yaabo soomi mayso shan iyo toban bay sugaysaa inay gaadho caadadiina waa ku dhacdo jaaway qaan gaadhay wixii sidaa kaga tegay buu sheekhu leeyahay waxba la weydiin maayo lianna qalbigeedaba kuma soo dhicinba inay waajib ku tahay saasuu le masaaisha marka yani beydkaasi ku saabsan yahay laakiin wuxuu beydka dambuu qeyd ku xidhi doonaayo aqoon la'aantaa iyo garasho la'aantaa ruuxa loogu cudur daaray ma iska mutlaq mise masaladu qeyd bay leedahay beydkanuu kaga hadlay marka washarcu sharcigii laa yalzamu ma laazimaya qabla alcilmi cilmiga ka hor daliiluhu daliilkiisuna ficlulmusii'i kii ay salaatahu waa kii salaadiisa xumaynaya ficilkiisii weeye ee faftahim faham buu kuhi laakiin warkaa lagu noqoyay idaa goortii farrata uu gabood falo oo gaabiyo fi tacallumi barashada dhexdeeda hadduu gabood faloo gaabiyo fadaakaasi maxallu nadarin fiiro maxalkeed waaye fiiro booskeed waay ee faltaclamii sidaa u ogow inay maxallu nadar tahay saa u ogow saas macnaha masaladaasi waxa weeye ruuxii jahliga uu ku dhacay aqoondarradu ku dhacday sidaana xaaraam u galay ama ma ahee waajib uga tegey beydkii hore wuxuu ina yidhi waxba kuma laazimayaan soo maa laakiin baydkan dambe wuxuu leeyahay ha la kala qaado haddii uu isagoo baran kara oo shaygan jaanisku ku baran lahaa iyo cidduu ka baran lahaa iyo cilmigeedii intaba isagoo heli karuu isagu gaboodfal sameeyey wuu ka gaabiyey markaa isaga ah arrintaasi waa maxallu nadarin fiiro booskeed waa waa arrin fiiro u baahan wa arrin fiiro u baahan weeyaan wuxuu ka wadaa siduu isaguba sharxayo markaasi qaacido caama lama siin karo sharcigu kuma laazimaya lama dhihi karo waa ku laasimayaana si guud uma dhihi karno laakiin maxallu nadar weeyo qiso kasta iyo qadiyad kasta in goonideeda loo fiiriyay u baahanta ruuxan maxaa u suuroobi karay maxaan u suuroobi karin yacni muxuu jaanis haystay bii'adiisi iyo mujtamacuu ku noolaa masaa'ishani maxay ka ahayn ma masaa'il daahira mise masaa'il khafi ah marka waxay u baahan tahay maxallu nadar weeye qiso walba iyo qadiyad kasta goonideeday u baahantahay in miisaan loo saaro maxallu nadarka saasuu ka wadaa qaacido guud ma siin karno qaacido guud oo ama ogolaanaysa ama diidaysa ma bixin karno laakiin maxay u baahan tahay qadiyad wad qadiyad walba lixaaliha saas macnaha waaqica kasta lixaaliha goonideedaa loo fiirin buu le macnaha ayib maxallu nadarka saasuu ka wadaa markaasaa mid walba waxaa la siinaya waxay munaasib ku tahay oo qaarna waxaa la xukumayaa laa yalzam qaarna waxaa la xukumaya yalzam bixasabi ikhtilaafi alaxwaal iyo muxuu ahay bii'ada iyo meeshu ku korayo cilmigu see ka yahay waakada saas way macnaha mas'aladaasi waa masalada la yidhaahdo mas'alatu tamakun culimmada in badanoo ka midana sidaasay qabaan shardigu ma aha tacallum ee waa tamakun saas way macnaha shardigu ma aha in aad barato haddaad baran weydana jaahil baa tahay ee shartigu waxa weeye inay barashadu u suuroobi karto intaasaa shardiga ah. haddaynan u suuroobi karaynin barashadu oo ama cilmigii laftiisii baan meeshaba olin ama ciddii uu ka baran lahaa buusan haynin ama baa cilla haysataa haddii ayna uusan hayru mutamakin hadduu yahay oo tamakunkii meesha ka maqan yahay sax asharcu laa yalzam waa loo cudurdaari markaa hadduu tamakunay oy u suuroobi karto helina karo markaa isagu ka gaabiyo gaboodfalna sameeyo markaasi loo cudurdaari maayo sidaas daraaddeed shardigu ma aha cadamu alcilmi ee waxa weeye waa cadamu tamakun cadamu tamakun min alcilmi halkaasi in badanoo muxaqiqiinta ka mida ayay marayaan macnaha ayb oo waxay ku xidhan tahay maalan bilaadda qaarkood baa cilmigu aahaartiisa iyo sunnadu indiraas ku dhacaayoo baaba'aha culimmadii dadka wax u sixi lahaydna maba haystaanba bi-aadka qaarkood ee khaladkaasayba culimmadiina u haystaan beledkana caan ka ah sidaasaaba diin loo haystaaba ruuxii marka xaggee buu wax ka saxan waaya wadaadkuu u tagiyo sheekhuu u tago sidii khaldanayd buu wax ugu sheegaya bidcaa sunno noqotay ama laga yaabo xataa waxyaale waaweyn oo usuul shareecada taabanaya ayaa dadkii loo tusay inuu cibaado yahay ruuxii marka meeluu wax ka saxan kara ma jiro jahli baa bii'adiisa haysta ama magaalo ha joogo ama baadiye ha joogo ama islaamnimadiisu ha cusbanaato ama yaysan cusbanaanin laakiin meeshii cilmi uu ciduu ka bartiyo tamakun iyo jaaniskiiyo maba haystaba markaa isaga ah waa hayru mutamakin wabidaali waa macduur laa yalzamhu sharcu wixii muxaramaadee uu ku dhacee jahligu u geeyana imi ka laazimi maayo wixii faraa'idee waajibaadee uu ka tagana ee jahligu u geeyana imi ka laazimi maayo wixii sidaa kaga tagana soo celi la dhihi maayo saas way masaladu ayib marka tamakunka in laga dhigo ayaa macnaha ka fiican bay leeyihiin culimmada qaar ka mida miaaluu bixinayaa maalan ninbaa isku junubay buu leeyahay isagoo saddex iyo toban sano jira ayib mana soomayo mana salaadayo waxayna la tahay shan iyo tobanka uun markuu gaadho inay salaaddiiyo soon ku waajibayso waa tii haddaan soo marnoo kaleeto ayib qadihii salaaddiiyo soonkii sidaa kaga tagtay ma ku waajibayna waxay ku xidhan tahay cillada keentay iyo sababta keentay inuu garan waayo haddiiba uu ixtilaamayoo janaaba haddii ixtilaamayoo mini ka timid inuu qaan gaadhay inuu garan waayo maxaa keenay ma u suuroobi kartay meesha uu joogo inuu garto jaaniskeedii ma haystay culimmadeedii ma haystay hadday haa noqoto markaasi waxa weeyaan loo cudurdaari maayo hadday maya noqotona marka waa macduur soo saas ma saas wey macnaha saas wey maxallu nadarkaasi marka uu sheekhu leeyahay mufaridka xaalkiisa waa la fiirinoo gooni baa loo fiirin buu leeyahy macnaha miaalkaasuu ka dhigay macnaha yani jahli oo muطbaqa waay jahlu mubiqah saas way macnaha nin baa maalan wuxuu leeyahay xaaskiisibuu u galmooday maalin ramadaan ah isagoo sooman waxayna la tahay markaasi inay galmadu iska bannaan tahay adoo sooman ramadaan laakiin waxa soonka jebinaya ay tahay uun inay biyo kaa yimaadaan soo ma dhici karto dad badan bay saa la tahay biyo uun yaysan kaa imaanin laakiin hawshaada iska wado wuu iska galmooday biyihii buu iska ilaalinahayaa laakiin hawshiisii waa qabsaday soonkii ma ka jabay mise kama jabin wa a kafaara ma ku waajibaysaa mise ku waajibi mayso ayib wuxuu leeyahay sheekhu horta wax kafaara laguma leh liannahu jaahil soonkiisu ma jabaya mise ma jabayo ma jabayuu le liannahu jaahil laakiin waxay masaladu u noqonaysaa inuu jahligaa iska rafciyo mutamakin ma aha mise ma ahayn hadduu mutamakin ahaa oo heli karay inuu jahligaa iska rafciyo masaladan helo hadduu heli karay laa yucdar soo ma hadduusan heli karayninna waa jahligii mubiq ahaa markaasoo yacni waxa weye waa waa macduur sidaasi ayuu muxuu ahaayey taqriirka ay muxaqiqiintu marayaani uu yahay laakiin mas'aladu isagu sheekhu maxalu nadari inbuu ku soo arooriyo soo ku soo ururiyey oo qadiyad goonideeda in loo fiiriyo ayuu macnaha ka dhigay masalo kaluu keenayo markaan leenahay asharcu laa yalzamu qabla alcilmi ma masaa'ilu masaa'ilulfuruuc iyo axkaamta mise masaa'isha usuulka ee keeni karta diinta in laga baxo iyo riddo hadduu ruuxii ku dhaco cilmigeediina uusan lahayn diinta ma ka baxayaa mise kama baxayo arrin gaalnimo iyo riddo keeni karta ayuu sameeyey ayib maalan waa iska caamay weeye aqoon ma leh mujtamacu wuxuu ku dhex koray ilaahay cid aan ahayn la baryo oo dadka dhintay la baryo oo la yidhaahdo ilaahay bay kuu sii gaadhsiinayaanoo codsigaagay ilaahay u geynayaan soo shirki maaha shirkigaasuubaad moodhayaa diin moodaya laakiin waa muslim waa muslimoo diintii islaamka waa salaaddii wuu tukanoo wuu soomiyo islaamkiibuu sheegan oo laakiin tanaa waxay u geliyeen suufiyadii iyo dariiqooyinkii baa waxay u geliyeen ilaahay u sii mar dadka dhintay iyo awliyada markaasuu iska baryaa sheekh hebelow asaga markaa lama aha sheekh hebel baa wax tari karee laakiin sheekh hebel codsayguu sii qaadiyo ilaahay buu u geyn waaya ilaahay buu iiga dhowya ah, maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuna ila allah baa la dhaa markaa shirku cid wax u sheegta muusan helin sheekhyadii magaaladuna saa unbay ugu sheegeen qabrigaa unbay u dardaarmeen iyo dadkaa dhintay ah, ilaahay u sii mar wax wax u saxana muusan helin wax waxani inuu shirki yahay ku baraarujiyana ma helin a sidaasuba xaalkiisu iska aha ruuxaasi ma gaaloobaya mise ma gaaloobaya waa ya ma gaaloobaya mise ma gaaloobaya masaladaasuu sheekh isweydiiyey haddaynu nidhaahno masaa'isha oo kale laysuguma cudur daaro jahli jawaabtu waxay noqonaysaa wuu gaaloobaya haddaynu nidhaahdo kala qaad ma leh oo asharcu laa yalzamu qabla alcilmi oo ra'yiga sheekhu uu doortay ah iyadoon la kala qaadin waa macduur markaa gaalnimadiisa la xukumi maayo leesh leanna wax wax u sheegaba ma hayo waxaa la kala qaadi sida aan ra'yiga muxaqiqiinta aan ka soo guurinnay ruuxani mutamakin ma aha inuu wax barto oo ogaado waxani inuu shirki yahay iyo inuu yani waxa weye wax saxdo ma u suuroobi karta mise uma suuroobi kara hadday oo waxaan kaadata inuu khalad yahay ku ogaan karaba hadduusan helinba markaasi waxa weeyaan washarcu laa yalzamu qabla alcilmi qabla tamakun mutamakinna ma aha caalimna maaha waa jaahil marka waa macduur wey macnaha ayb islaamku markaasi waa markaasi waa markuu islaamka sheeganayo ayb haddii inta laakiin loo caddeeyo oo loo sheego waxan inay gaalnimo tahay oo yacani waxa weeyaan loo sharxo oo adilladeedii iyo nusuusteedii loo keeno oo markaa uu yidhaahdo maya culimmadannadii waxaan ka maqli jirnay iyo waxaan soo gaadhnay iyo waxaannu annagu soo haysannay halkaa hadduu ka baxo innaa wajadnaa aabaa'ana markaasi macduur ma ah haddii inta loo caddeeyo taqaaliiddiiyo wuxuu soo arki jiray uu ku adkaysto shirkigiina uu sidaa ugu sii socdo macduur ma ah markaa leesh li'anna xujadii baa lagu ogay waana loo caddeeyey kadibna tamaaddii iyo wuxuu sameeyey inuu ku madax adaygo saas macnaha inuu fahmana sharti ma ah laakiin hadduu ku adkaysto markaa la kari waayo khalaas xujadii waa lagu ogay xaqiina waa loo caddeeyey markaasi waxa weye waa ka baxay wاsharcu laa yalzamu qabla اlcilmi liأnnahu tamakana min alcilmi soo ma bal uqiimat اlxujatu calayh war ma laabna marka macna ee waxaa laga hadlayaa midda hore taa waxaan ku jirin buu sheekhu leeyahay calayh raxmat ullah ruuxu hadduusan islaamkaba soo gelinoo gaal yahay waa gaal jaahil ah waa gaal laakiin gaalnimada maxaa ugu wacan wax diinaba ma soo gaadhinba soo ma wax diinaba ma gaadhin waxba ma maqlin nebi maxamed ma maqlin kitaab alla ma maqlin diin samaawiya ma maqlin sidaasuu isaga nool yahay waa ku dhintay waa dadka loo yaqaano ahlulfatrada soo ma ahlulfatrada kuwa ma waxaan leenahay iyagana wa sharcu laa yalzamu qabla alcilmi ya waxa laga hadlaya waa dadka islaamnimada muslimiinta laga hadlaya amaa dadkan aan weliba diin soo gelinay iyaga gaalada ah laakiin wax xujiya wax sharciyo maqleen aysan jirin ayaga ahlulfatra la yidhahda baabkan aan ka hadlaynana kuma jiraan adduunka intay joogaan axkaamtooda waa gaalo sida africa maalan eh, muxuu ahaayey baadiyaheeda iyo dadka isaga nool weligood waxma maqal yurub sidoo kaleeto baadiyaheeda iyo xataa magaalooyinkeeda qaar badan oo ku nool diinba ma maqalba walaa nebi ma maqal dhegtooda xataa ma maqlin maxaa lagu samaynaa marka adduunka waa gaalo axkaamtii gaaladaa la siinaya aakharana ilaahay tabaaraka wa tacala waa imtixaanaya takliiftooda iyo imtixaankooda marka aakharu jira halkaasaa loo daynaya inay sidaas tahayna xadiid baaba ku soo arooray ahlufatrada in la imtixaanayo xadiid baa ku soo arooray arbacatun yaxtajuuna yowma alqiyaama axmed iyo ibnu xibbaan ayaa soo saaray min xadiidi alswad iyo abi hurayra labada waana xadiid saxiixa wey yacni afar ruuxoo maalinta qiyaamada xujadooda keensan doonay ka mid yihin oo ilaahay tabaaraka wa tacala xujadooda u keensan doona ruuxa dhagala'aanta ah ee dhagahala iyo axmaqa nacaska ah ean caqliba lahayn ruuxa duqoobay ee isagoo da'aho maskaxdiisii tagtay wax soo gaadheen iyo ruuxa dhintay isagoon waxbaba soo gaadhin oo ahlu fatrada ah afartaasiba xujadooday la imaanayaan dhagoolkii wuxuu leeyahay rabbi waxba ma maqalba adaa dhagala'aan iga dhigay soo ma sharcigaagii hadduu yimidna dee waxba ma maqlayninba marka maxaa la ii cadaabi kii muxuu ahaay axmaq ahaana wuxuu leeyahay de rabbi ow yani waxba ma fahmayninba nacas meelaha uun saalada iyo dhagaxa ilmuhu ku tuurtuuraan baan ahaa soo ma marka haddaana waxba fahmayno caqligii aan wax ku garan lahaaba aada idin siinin maxaadii cadaabi kadalika odaygii cantatabay iyo habartii cantatabtay ee sidaa markaa sharcigu ku soo gaadhay ama sidaaba ku dhimatay iyaduna waa sidoo kale iyaduna rabbi waxba ma fahmaynin ana wax fahmaynin baa diintii soo gaadhay ama waxba ma soo gaadhin buu leeyahy saas way macnaha kulligood wakadalika ruuxa fatradeen diinba soo gaadhinba isaguna sidoo kale wey rabbi ow wax xaggaaga iiga yimid maba jiruu leey maxaad igu cadaabi ah, waxba ima soo gaadhinba soo inaad rasuul ii soo dirto kitaab i soo gaadha maahayn oon markaa diido oo saa lai cadaabo dee waxbaba iima imaaninba isagana saasuu keensanaya kulli gartooda waa la naqaya ilaahay caadil waayo tabaaraka wa tacaala markaasaa waxa wey meeshaa lagu imtixaanaya daartaas imtixaankii adduunyada lagu imtixaani lahaa haddii kitaab soo gaadhi lahaa baa meeshaa lagu imtixaanaya waxaa la leeyahay dabkaa gala ah, soo maydaan yeesheen haddii amarkaygu idin soo gaadhi lahaa haddaan amar idin siinaya gala dabku waa meel qabow ah laakiin wuxuu u muuqdaa dab buu u muuqdaa kuwii marka adduunka hadduu kitaab soo gaadhi lahaa diidi lahaa way isa soo taagayaan maxay leeyihin waxay leeyihin ma dab baan geli karnaa dab kale maxay tahay ma dab baanu ku daadan karnaa war ma gelayno ilaahay khalaas kuwaasi hadduu rasuul u imaan lahaa oo kitaab soo gaari lahaa qaطcan way diidi lahay adduunkana soo saas ma leanna mar waaba la hor taagan yahay toos amar toosaaba la siinaya rasuul iyo malag iyo loomaba soo dirinba sooma toos buuba rabi u amrayaaba ninkii amarkii tooska aaday diiday mid malag iyo rasuul soo maray miyuu ogolaan lahaa ma ogolaanaha qolana way ku daadanayaanoo amarkay qaadanayaanoo markaasay qabow u noqonaysaayo kuwaasina amarka rabbi bay qaadan lahaayeenoo jannadaa la geynaya soo ma marka kama hadlayno marka la leeyahay washarcu laa yalzamu qabla alcilmi iyo qawaaciddan laga hadlayo gaalada lama ahee waa dadka muslimiinta islaamka soo galay laakiin jahligu hayo jahliga sababtiina ugu dhacay muxaramaad waaweyn oo ay ka mid tahay masaladan hadda ka hadlayn masaladu dadka laga hadlayo waa dadkaas wey amaa kuwaa kale iyagu qadiyadoodu waa qadiyad khaasa wey macnaha ayib faltaclami meesha uu ina leeyahay laakin idaa farata fi tacallumi fadaakani maxalu nadarin faltaclami ogow maxaad ogaadaa inay masaladaasi maxalu nadar tahay ogow way dhici karta waxaa kaloo dhici karta inay tahay faltaclami ogow waxa waajibka ah ilaa aad cilmiga ka gaadho si aad cilmiga u gaadho waajibka ogow faltaclami labada way dhici kartaa inuu ku wado siduu sheekhu tilmaamayo macnaha ayib wa kullu mamnuucin falidaruura yubaaxu walmakruuhu cinda alxaaja masaladaasi marka waxaad ugu laabanaysaan kutubta ka hadasha mawaanicu takfiirka ayaa aada uga hadla masaladan hadda aan ka hadlaynayo ruuxu hadduu ku dhaco shay keeni kara riddo ama diinta inuu ka baxo quyuudda iyo shuruuda takfiirka mucayanka halkaasaa loogu laabanaya wa kullu mamnuucin shay kastoo la diiday falidaruurati daruuro darteed baa yubaaxu loo banneeyaa walmakruuhuna waa la banneeyaa cinda alxaajati a baahida agteeda walmakruuhu wa yubaaxu waa la banneeyaa waya almakruuhu shaygii shareecadu kahatay ee ayna xarimin waa la banneeyaa isagana goormaa la banneeyaa cinda alxaajati baahida agteeda kullu mamnuucin oo shareecadu reebtay wuxuu ka wadaa kullu mamnuucin mancan jaaziman oo muxaramkii waa leanna mamnuuca laba ah mamnuuc oo mancigiisu uu yahay jaazim go-an yahay oo shaaricu uu dalbay in laga tago dalaban jaaziman waa muxaramka iyo mid shaaricu manciyey laakiin manci aan hayru jaazim ah oo markaa aan adkayn oo makruuha ah saas macnaha marka wa kullu mamnuucin markuu ina yidhi waxaa laga wadaa kullu mamnuucin mancan jaaziman oo muxaramkiia ah. ah, shay kastoo shareecadu ay xarimtay waa la banneeyaa oo ciddii u baahatay baa loo banneeyaa maxaa loogu bannay lidaruura yacni ka maarmuwaa darteed daruuro darteed ayib daruurada waxaa la yidhaahdaa waa shayga shareecadu kaa reebtay ood u baahatay haddii aad aadan samayninna ay kugu imaan karto khatar gaadhi karta ama halaag ama inaad ku dhowaato ama inaad talaf iyo halaag kugu yimaado ama jidhkaaga qaar ka mida inay dhibaata gaadho ama naftaaduba inay baxdo ama inaad halis gasho baahida ilaa heerkaa gaadhaysaa daruuro la yidhaahda xaajana way ka sokaysaayo xaaja waxaa la yidhahdaa waa wax shareecadu kuu diiday aadna u baahatoo dan ay kuu qabatay laakiin haddaad samayn weydo halaagsami mayse dhib weynna ku gaadhi maayo laakiin waxoogaa cidhiidhi baad geli ma garata tawsicadii iyo wuscigii unbaa waxoogaa isdhimiyo cidhiidhi unbaad geli xaaja la yidhahdaa soo ma sidaas daraaddeed daruuraadku way ka adag yihiin xaajiyaadka xaajiyaadkaa ka fudud yani maraatibta maqaasida weeyo waa daruuraad iyo xaajiyaad iyo taxsiinaad baa la yidhahdaa taxsiinaadkuna way ka sii fudud yihiin xaajiyaadka saas way macanaha marka labadooda maadaama ay kala adag yihiin oo baahidoodu kala culus tahay iyo aharkiiyo raadka ka dhalan kara daruuradu waxay kuu ogolaan karto sharci ahaan ay kuu fasixi kartahay waa wax adag Ah, waa muxaram adag xaajaduna waxay ruqsayn kartaayoo fasixi kartaayoo loo idmi karaa ruuxay qabsato waxyaalo aan taxriimkoodu aad u weynayno soke saas way macnaha xaajiyaadka iyo daruuriyaadka kuwaasaa la kala yidhahdaa qaacidadaasi waa qaacidada loo yaqaano addaruuratu tubiixu lmaxduuraat saas way macnaha waalxaajatu tubiixu lmakruuhaat saas macnaha midda horena waxa weeyaan addaruuratu tubiixu almaxduuraat ay almuxaramaat ta dambana waxa weeyaan walxaajatu tubiixu almakruuhaat saas macnaha wixii shareecadu kahatay makruuhaadkana waxaa la yidhaahdaa waa wixii shareecadu ay reebtay laakiin ha reebtee ha samaynin baa lagu yidhi balse haddaad samayso dembi ku raaci maayo wax laga fiican yahay umbaad samaysay laakiin maadad dambaabin saas manaa makruuh baa la yidhahdaa waa wax shay shareecadu kaatay laakiin ciddii samaysay dembi raaci maayo wax laga fiican yahay buuse sameeyey soo ma taas makruuh baa la dhahaa makruuhaasi marka haddayba xaaja kuu qabato baahi aad u qabato oo muxuu ahay aad u baahataba waad iska samayn kartaa saas manaa karaahadii meesha waa ka baxaysaa way manaa ila markii horeba dembi ma lahayn sooma hayn markii horeba laguma dembaabeen xataa haddaadan u baahanin laakiin karaahadii baa meesha ka baxaysa haddii ay xaaja timaado way macanaha ayib adiladeedu qaacidadaasi aad bay u fara badan tahayoo qur-aanka meelo badan waa ka ku soo arooray faman idura hayra baaqin walaa caadin falaa ima calayh waqad fasala lakum maa xarama calaykum ilaa ma durirtum ilayhi ilaahay waa idin fahfahaye waa idin kala dhigdhigay wuxuu idinka xaaraameeyey ilaa wixii ay daruura idiin qabato mooye wixii uu idinka xaaraameyey hadday daruura idiin qabato macnaha waa u fasaxantih wey macnaha ayib laakiin shaygaa muxaramka ah ee daruuradu kuu fasaxday bakhtiga ha cunin baa lagu yidhi laakiin naf baa ku qabatay naf baa ku qabatay haddaad cuni weydo bakhtiganna wax kalena ma haysato bakhtigan haddaad cuni weydana inaabaad dhibataad ka yaabi soo ma waad cuni markaa maxaad u cuni lianna adaruura tubiixu lmaxduur soo ma waase goorma waa markaad naftaada u yaabto waad khatar gasho haddii waxoogaa uun gaajaa ku haysa waadna yaro rafaadi intaad ka helayso wax xalaal ah laakiin naftu kaa bixi mayso markaa ma kuu bannaan tahay maxay noqonaysaa xaaladdaasi marka waa xaajo soo ma waa xaajo waad yaro rafaadi oo gaaja ku hayso waad dhiban tahay laakiin dhibkaagu ma gaadhsiisna heer dhimasho ama khatar aad ku jirto ma gaadhsiisna waa xaaja marka xaajadu daruurada ma bannayso soo ma bakhtiga cuni maysida iska sabir intaad gurigii ka tegaysood xalaal ka helayso sug ma fasaxnid markaa wey maanaa ayib shuruud bay marka leedahay daruurada markay kuu bannaanaanayso shuruud bay le shuruuddeeda waxaa ka mid a muxaramka shareecadu kuu diiday laf ahaantiisa waa inay daruuradu kuu qabato laftiisa saas macnaha shay kaleeto oo daruurada aad ku reebtana waa inaadan haysanin wax kale oo kuu garab yaalla iyo khiyaar kale waa inuusan kuu furnaynoo isagaa mooyaane wax kalood haystato maba jiraba waa shardi wa haddaad shay kale heli karayso daruura markaa ma jirto saas macnaha daruura waxay jirtaa shaygan u baadayso oo maalan meeshan bakti baa yaalla meeshanna hilib xalaala yaal baktiga ma cuni markaa leanna daruuradii waxaad kaga maarmi kartaa taalla soo ma daruura ma jirto markaa shardi waa shardiga labaad waxa weeye shaygan aad laguu oggolaadayee naftu kuu hayso ee daruurada ah waa in la hubo inay daruuradaada uu daboolayo soo ma oo daruuradii uu dafcinayo dhibkii ku hayay waa inuu daaweynayo waa in la hubo haddaan la hubin inuu dhibka aad u isticmaalayso inuu wax ka qabanayo aan la hubin oo keliyata uun la malaynayo laysmoodsiinayo markaa daruuro loo geli maayo leesh li'anna xaaraamta cuniddeedu waa mafsado muxaqaq ah oo la hubo soo ma waxa aad ka raadinayseed u gelaysana waa maslaxo madnuuno ahoo mala ah waa maslaxo la malaynayo oo la filayo laakiin aan xaqiiqo ahayn sooma markaas masla mafsado muxaqaq ah loo geli maayo maslaxo iyo manfaco oo madnuuno ah oo keliyatan la filaye aan xaqiiqo ahayn sidaas daraaddeed waa shardi waxaa ah an tandafica adaruuratu bihi ay bilmaxduur daruuradaadu waa inay iyo dhibka ku haysta waa inuu ku daawaysmayo wey macnaha ayb haddii inu ku daawaysmaynin weli waa xaaraan marka kuma bannaana kuma bannaana ayib leanna maxduurku marka waa mafsado mutayaqan ah inay ku dafcismaysana waa mashkuukun fiihi walaa yuntahaku almuxaramu almutayaqan liamrin mashkuukun fiihi waay markaa saas way macanaa ayib saas daraaddeed baa xukumku iskhilaafaya miaalkeeda wuxuu sheekhu ku miaaliyey masalada nin gaajaysan oo bakti mooye wax kale aan haysan waxaan leenahay bakhtiga cun baktiga cun waa kuu bannaanyah leanna waxaan bakhtiga ahayn ma haysto bakhtiga unbuu haystaa naf baana u geysa cun baan leenahay bakhtiga hadduu cunana waxaan ognahay inuu gaajada ka saari naftuna badbaadi soo ma ilaa muxuu u dhimanayaa ya muxuu khatar guy soo gaajo maa hadduu hilibkan bakhtigaa cunana waa gaajo baxayaa waan hubnaa marka inay daruuradu tandaficu biakli اlmayta soo saas ma sidaas daraaddeed wuu cuni karaa laakiin qayd kale ku daro oo shardi kale oo addaruuratu tuqadaru biqadariha iyaduna waa shardi qiyaasta daruuradaadu ay ku dafcismayso baad ku gaabsani saas way macanaha qiyaasta iyo qadarka dhibka ku haysta aad ku badbaadi oo nafta aad ku celin intaasaad ku gaabsan wax ka sii siyaasan haddaad sii isticmaashahay intaa siyaadadaabaa xaaraam noqonaysa marka soo ma maalan dhul bahgooyaa baad maraysa gaajaa naf kuu haysaa bakti baad soo martay waa dameer bakti ah ama waa doofaar bakti ah neef iska baddaaya dameerkii baktiga ee doofaarkii baktiga waad iska dul fadhiisatay meesha dad kuugu sokaysaeed wax ka helina taqriiban waxoogaa laba luqmo haddaad cunto waad ku gaadhi kartaa meesha ad u socoto labadaa luqmood ayaa daruuro ah luqmada saddexaadi tabqa calaa taxriimiha waa xaaraan leesh leanna qiyaastii daruurada bay ka baxsan tahay hadday ka baxdana taxriimkii bay ku baaqi tahay markaa soo ma wahaakada aldaruuratu tuqadaru biqadariha waa qaacido farciga laakiin qeyd u ah qaacidada aldaruuratu tubiixu lmaxduuraat shuruudeeda iyo quyuuddeeda ayay ka mid tahay macnaha ayib mar baa laguu ogolaya xataa bakhtigaa inaad hilibkiisa sahay qaadato oo intaad ka dheragto haddana inaadan kaba tegin isagoo dhan intaad weelka ku gurato inaad la tagto waa goorma waa markaadan meelahan ka filayninba inaad ka helayso muxuu ahaay cunto xalaal ah maba filaysidba sii sahay qaado iska wado ah, intaad ka helayso waxaad kaga kaaftoonta soo ma daruura tuqadar biqadariha wey qiyaasteedii baa ku haysa weli iska wado wahaakada waxay ka mid tahay iyadana quyuudda ay culimmadu ku xidhaan ilaa dhowr sharti oo kale quyuud kale leh waxaynu nidhi waxaa ka mida shuruuda in la hubo dhibka iyo daruurada ku haysataay shayga xaaraamtee isticmaal lagu yidhi ee laguu ruqseeyey inuu dhibkaa faydayo markaad isticmaasho markuusan faydayn laguma ogola soo maha maalan nin baa xanuun haya dhakhaatiirtii waxay yidhaahdeen xanuunkiisa waxaa daawo u ah inuu khamro cabbo khamro inuu cabbo baa daawo u ah xanuun khataraana hayoo naftiisa halis gelinaya khamrada ma cabsiinayna ya maya ma cabsiinayna maxaan u cabsiin weyney lama hubo inuu ku caafimaadayo soo saas ma wabittaali addaruuratu laa tandaficu bihi lama hubo inay daruuradani ay muxuu ahaaye ku reebmayso oo uu daruurada kaga baxayo lama hubo khamradan uu cabbayo waa xaaraam muxaqaq oo la hubo soo ma waa mafsado muxaqaq ah midda la raadinayana waa mid mashkuuk fiihi ah soo ma lama hubo waase la filaya mar haddaan la filayoon la hubin oo shakiun ay iska tahay markaasi lama ruqsada ma imaanayso macana ruqsada lama qaadan karo saas daraaddeed looma cabbi karo waxaa la mid ah waxyaalaha xaaraamtee daawada loo isticmaalo oo dhan xadiidka nebiguna waa kii ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina allaha lam yajcal shifaa'akum fii ma xarama calaykum ilaahay daawadiinna ma yeelin wuxuu idinka xaaraameeyey daawo idinma gelinin marka inuu ku daawoobay inuusan ku daawoobin lama yaqaano wabitaali lama hubo amarada iyo natiijada lama hubo macnaha ayib waxaa ka mid a maalan yani daruuro ma noqoto wa miaal kale maalan nin baa shay liqay hilib buu liqay markaasuu dhuunta u istaagay halkaasuu yuu istaagay khatar buu galay neefti baa ku xidhantay naf baa haysa inuu dhintaa laga baqayaa wax kaloo uu liqo isaga dejiyana lama hayo khamro mooye maxaan dhahaynaa ya waa cabbayaa leesh addaruuratu tubiixu اlmaxduuraat waanan hubnaa hadduu liqo inuu shaygani ka degayo soo saas maa naftiisuna badbaadayso marka addaruuratu tandaficu bihi ama ha isku daaweeyo laa limaada lianna lama hubo ana adaruurata tandaficu bihi soo ma saas daraaddeed baa culimmada kutubta fiqiga ma waxay kala qaadayaan masalada tadaawiga bilmuxaramaat iyo marka ama laysaga dejinaya shay cunaha kuu istaagay ama nafi kuu qabatoo gaajo aad u cunayso waa la kala qaadaya in la kala qaadana cillada keenaysa waa tan midna waxaa la hubaa inay daruuradii ku dafcismayso midna lama hubo soo ma marka daruuradu markanna waa la fasixi markanna lama fasaxayo macnaha ayib arrimahaasoo dhan marka e, qayd waay waxaa la mida buu leeyahy sheekhu sidoo kale hadduu oomo oo oon sakaraad leeyahay oo naftu qabato oo wax kaloo uu cabo oonka isaga tira la waayo khamro mooye ma la siinaya ya limaada lama siinayo li'anna khamradu oon ma bixiso bal waaba lagu sii oomaaba ya ninkii cabbay baa yaqaana annaga kutubtaan ka akrinay maana cabbina saas way macanaha marka nafsu shay waay daruuradii ma dafcinayso marka waa mafsado uun maxdi a waay mafsado maxdi a waay wabitaali waa la waa la xarimi ruksada markaa lama bixinayo way macanaha ayib masaaishaas oo dhan baa marka tusaalayaal u ah muxuu ahaayey oo uu sheekhu u keenay muxuu ahaayey masalada ah muxuu ahaayey qaydka hore oo ah kullu mamnuucin falidaruura yubaaxu intaasuu kaga hadlay macnaha masalada kaluu keeno maalan ka mida maalan sixirka sixir ma lagu furi karaa ruux baa la sixray ruuxii naf baa haysa waa jiran yahay ayib mid kaloo sixirka yaqaanaa yidhi anaa sixir furahaya oo maxaad ku sixir furi ma qur-aan iyo adkaar maya sixirka kaloon aqaana oo lagu furi karo ma lagu sixir furaa maxaan loogu sixir furay leesh lanna inuu ka furi karo lama hubo wabitaali sixirka barashadiisaaba mafsado oho isticmaalkiisuna waa mafsado wasiilana waxay u noqonaysa sixirfuryada haddii la fasaxo inay dad badan bartaan si ay sixirfuryadaasi uga uga dhaqaalaystaan oo xoolo uga helaan sidaas daraaddeed iridda in la xidho waa xadiid khaasana nebiga waaba kaga soo arooray salawaatu rabbi wasalaamu calayh nushraa la yidhaahdaayo xallu sixri bisixri nebigu waa manciyey salawatu rabbi wasalaamu calayh marka walow fuqahada qaarkood ay banneeyaan fuqahada qaarkood way banneeyaan lidaruura laakiin addaruuratu laa tadnaficu ba yaqiin lama hayo in ay muxuu ahaayey marka mafsado maxdi oo la irtikaabayo wey oo loo irtikaabayo limaslaxatin madnuunin biha aw mashkuukin fiiha saas way macnaa walmakruuhu cinda alxaaja waa shadriga labaad ee baydkae macnaheedu waxa weeyaan san soo tilmaannayba yubaaxu almakruuhu cinda alxaaja wey macnaha xaajadana waa tan soo sheegnayoo sida makruuha iyo muxaramku u kala hooseeyaan oo muxaramku uga daran yahay ayaa xaajiyada iyo daruuraduna u kala hooseeyaan oo xaajada hoosaysa daruurada adag muxaramka iyo makruuhana muxaramkaa adag makruuha dabacsan soo maha sidaas daraaddeed bay xaajadu maadaama ay ka dabacsan tahay daruurada makruuhii bay bannayn oo dabacsanaa daruuraduna waxay bannayn muxaramkii leanna daruuradu waa adag tahay shay adag bay bannayn soo ma masaladu marka sidaas weeye muxaramka iyo makruuhana waa kaan soo kala tilmaanno muxaramka waxa la yidhahda waa shayga shareecadu ay reebtay calaa sabiili alilzaami bitarki Ah, iyadoo dadka ku laasimisay ka tegitaankiisa haddii la sameeyana cuquuba ka dhalan oo ruuxu yani waxa weye ay dhici karta in loo ciqaabo makruuhana shareecadu way reebtay laakiin calaa sabiili alawlawiya buu sheekhu leeyahy yacni waa laga fiican yahay uun hadduu ruuxu sameeyana dembi ma gelin lakiin wax laga fiican yahay buu sameeyey waataan hore usoo sharaxnay marka xaajadu waxay bannaynaysaa xaajadana waxaan soo sheegnay iyo daruurada xaajada waxaa la yidhaahdaa waa shay haddii aadan samaynin shaygaad u baahatay cidhiidhi unbaad yarogeli mooye mana dhimanaysid khatarna ma gelaysid daruuraduna waa cagsa daalika soo ma ama khatar baad geli ama halaag baad qarka u fuulay ama waad halaagsami macnaha ama jidhkaaga qaar ka mid a ah dhibgaadhaya miaalka uu sheekhu u sameeyey waxa weeye ruux baa maalan wuxuu u baahan yahay laba maro si uu qabowga isaga celiyo laba maro inuu iska kor xidho u baahan yahay hadduu hal mara ku gaabsado wax dhiba soo gaari maayo dhib weynoo caafimaad darro ama caafimaadkiisa gaadha ama jirkiisa gaadha ama xubnihiisa gaadha kama baqayo laakiin duwuu qarqadhi xoogaa dhib oo qarqara waa soo gaadhaya ayib waxaan leenahay marka xaaje mise daruuro waa xaaje soo ma marada labaadi marka waa xaajo daruuro maaha leesh leanna waxoogaa qarhqarkaa iyo dhibsigaa uu dhibsanaya mooye halaag iyo jidhkiisoo baaba'a iyo caafimaad darro iyo isagama baqayo soo ma marka waa xaajo haddiise ay noqoto marada labaad hadduu xidhan waayo qabowgana geli kolba aariyaa ku dhici caafimaad darra geli naftaa laga yaabaa inay ka dhacdo muxuu ahay wadnaha laga yaabaa inuu istaago marka maxaan leenahay marada labaa waa daruuro daruuriya xaaja marka saasay kale yihin daruuriya saasay kale markii aan ka hadlayno xaajadu makruuhay bannaysaa makruuhay bannaysaa labadii shardi ama shuruudii daruurada aan u soo dhignay looma baahna leesh lianna makruuha sidiisaba biduuni xaaja xataa hadduu sameeyo ruuxu aaim ma aha soo ma haddii ay xaaja timidna karaahiyadii umbaa meesha ka baxaysa saas daraaddeed shuruudii daruurada iyada loo dhigi maayo miaaluu sheekhu u keenay oo waxaa ka mid a maalan salaada dhexdeeda inaad dhinacyaha fiiriso adoo salaada ku jira oo dhinacyahaaga dhugato waa makruuh laakiin haddaad u baahato waa mubaax haddaad u baahato karaahadii meeshay ka baxaysa xaaji hadday timaado maalan ilmo yar baa dhinacyahaaga jooga ilmihii baad marka waxaad ka baqday inuu god ku dhaco ama inuu shaah kulul iyo biyo kul isku daadiyo ama inuu dab ku dhaco baqdin baa ku gashay salaad baadna ku jirta si aad u hubiso ilmihii amuu khatar ku jira waad fiirin kartaa ah, soo ma leanna dhinacyaha in la fiiriyo markii hore maxay ahayd makruuh calaa ra'yin waaye calaa ra'yin waaye waa miaal marka laga dhigayo fuqahada qaarkood ra'yigooda waa shaygii makruuha ahaa maxaa timid xaajaa timid hadduu u badiyo ama muxaqaq noqoto ilmuhu inuu halaagsamayana ama uu khatar gelayana markaa waaba daruuro xaajadii wayba ka sii weyntahay soo ma salaadaaba markaa loo jebinba salaadaaba looga bixi hadday kallifto waa looga bixi soo ma leanna waajibkan aad ku jirto waa la istidraagi karaa laakiin ruuxan khatarta ku jira lama istidraagi karo soo ma waa loo jebina waa looga baxaya waa la badbaadina marka manaa haddii si kale ay suuroobi weydo miaalkaasuu sheekayuu ka bixinaya waxaa ka mid a maalan ruuxa tukanaya haddii maalan uu ka maarmi waayo inuu candhuuf tufo ama xaaka tufo waxaa loo ogolaaday inuu bidixda u tufo soo saas ma inuu bidixda u tufaa loo ogolaaday ayb adoo salaad ku jira markaad xaka bidixda u tufaysaa macnu dhuuf waa haddaan bidix lagaa taagnayn wey ama masaajidku uusan masaajidan goglan ahayn ha ka fahmin meel kasta isaga tufmaa laakiin masaajidii masaajidii waagaa jirtay carrada ahayd iyo yaa laga hadlayaa ama meel cidlaad ku tukanaysa yaani si aada gogashu nooga wasakhayn dhinaca bidixdaad u tufi kartaa haddii lagu yidhi salaad adoo ku jira markaad tufaysaso inaad salleecdo ma salaad baad ku jirtaa inaad iltifaadoo dhinacaa fiiriso maxaa lagugu ogolaaday xaaja mise waa daruuro waa xaaja laanaynan daruura maxaa kutusi waabaad iska liqi kartaaba soo maha xal kalaabaad heli kartaa haddaad iska liqdo waxoogaa uun shay mustaqdara oo laga fiican yahay baad liqday mooye laakiin muxuu ahaayey daruuro maaha kuma qasbanin soo ma iyadoo xaaje tahay bay shareecadu haddana waxay ogolaatay bidix inaad iltifaari karto si aad isaga tufto soo ma oo xadiidkeeda uu nebiga ka sugsan yahay salawatu rabbi wasalam xadidka bukhari iyo muslim ayaa soo saaray min xadiidi abi hurayra iyo abi saciid alkhudri labadaba ayib dhib male marka haddii loo baahdo haddii loo baahdo dhib maleh waxaa ka mid a maalan dhaqdhaqaaqa salaada dhexdeeda muxuu ahaayey hadday maslaxa iyada salaada danteeda haddii loo dhaqdhaqaaqayo dhib maleh iyada taas dhib maleh limaslaxatiha hadday tahay laakiin salaadda waxaan dani ugu jirin oon salaada danteeda ahayn adoo salaada dhexeeda ku jira ma dhaqdhaqaaqi kartaa a dhaqdhaqaaqu hadduusan badnaynoo zaa'id ahayn waad dhaqdhaqaaqi kartaa lilxaaja oo nabigeenna salawatu rabbi waslamu aleyh waa kii gabadha xambaarsanaa soo garan umaamata binti zaynab gabadhiisu gabadha dhashay waa kii nabigu salaadda dhexeeda xambaarsanaa ee marna dhiganaya marna qaadanaya soo ma laa ba'sa saas maana ruux baa maalan iridda soo gargaraacay aduguna salaad baad ku jirta ka furi mise ka furi mayse aayar ah. ah, dhaqaaq oo tilaabsoo ka fur salaadaadana wado oo nebigay ka sugan tahay salawatu rabbi waslamu alayh leesh lianna xaajaa timid ibni aadam baa soo gargaraacay waadna ka furi kartaa keliya uun yaysan imaanin inaad qiblada ka jeesato haddaad ka sii jeedda xataa gadaalgadaal u guro adoo qiblada u jeeda ka fur waxba yeeli mayso xaajaa timid waxyaalaha noocaasoo kalea ah marka xaajadaa ka adag daruuro lala sugi maayo xaajadaa meel marsiinoo kuu fasix saas way maanaa waxaa ka mid a maalan oo sheekhu miaal uu ka bixiyey salaad baad ku jirtaan sunno ah waa laguu dhawaaqay hebelow waalidka hadduu kuu dhawaaqo adoo salaad sunno ah ku jira waa inaad ajiibto hee hooye waa inaad dhaha salaad baad ku jirtaa ogow waa haddii aadan islahayn waalidku raalli buu kaaga noqon salaad baad ku jirtaa ood isleedahay ama waalidku kaa xumaadaa adoo salaadda ku jirtaad ajiibi hadday salaadda sunnata xagee laga qaadanaya xadiidkii ah. xadiiskaasaa laga faa'idaysa marka waa cinda waa culimmada qaarkood say qabaan waa lagu dhawaaqay marka adoo salaad ku jira cidda kuu dhawaaqday ma garanaysi salaaddu waa sunno ma garanaysi ma oo dee ajiibiddiisu ay waajibka ahayd mise waa ruux kale ma kala garanaysi inaad hubisaad rabtaa marka markaasaad jalleecday laa ba'as xaajaa timid soo ma jalleecsa aduu kala hubiso ma waalid baa si aad u ajiibto mise waalid ma ahe salaadaadaad iska wadan leanno si masalada inaad xaqiijiso ah waa wasiilo oo maqsadkeeda xukumkeeday qaadanaysa maqsadkeeda xukunkeeda qaadanaysa saas wey maanaa ayib masaa-ishaasoo dhan buu marka uu sheekhu miaal uga dhigayaa oo uu mxuu ahay uu tusaale uga dhigayaa ayib oo makruuhi ah makruuhii buu miaal uga dhigaya oo maalan waxaa ka mid a ah, oo tusaalayaasha uu bixinayo biyaha la isticmaalay oo tahaaro mustaxabba ah loo isticmaalay isticmaalkeedu waa makruuh bay dhahaan fuqahada qaarkood laakiin haddii biyihii kaleba kaa fogaadaan waad isticmaali lilxaaja wahaakada laakinamaa xurima lidariica qayd buu marka u sameeyey oo wuxuu yidhi wakullu mamnuucin shay kastoo la reeboo shareecadu xaaraamaysay falidaruurati baahi adag oo daran darteed ayaa yubaaxu loo banneeyaa walmakruuhuna waa la banneeyaa isagana kii shareecadu ka hatay cinda alxaajati baahida agteeda ayaa la banneeyaa laakinna warkaa lagu noqoye maa xurima wixii la xaaraameeyey lidariicati wasiilo ahaan wixii loo xaraameeyey ama wasiilo darteed shay kaley ku gaadhsiinaysaa darteed loo xaraameeyey yajuusu waa bannaan yahay kaasi lilxaajati baahida darteed buu u bannaanaanayaa kalcariyati geeddii lasoo reebay oo kaleba weeye geeddii geedaha laga soo dhex saaray ee timirta ahayd taasoo kaleba weeye miaalkuiyo macnaha baydkani wuxuu mustatna u yahay oo ka soo reebayaa ama qayd u yahay ama istidraag ku samaynaya beytkii hore shadrigiisii hore wa kullu mamnuucin falidaruura yubaaxu taasuu ka daba tegaya markaasuu wuxuu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo waxyaalaha shareecadu ay xarimtay waa laba nooc qaarkood waxaa loo xarimay taxriima almaqaasid isaga laf ahaantiisa daatadiisay u xarrimtay mafsada laftiisa ku jirta ayaa loo xarrimay waa waxyaalaha la yidhaahdo taxriim almaqaasid baa la yidhaahdaa laf ahaantiisaa mafsadada ku jirta waxyaalaha qaarkood ee shareecadu xarimtayna waxaa la yidhaahdaa taxriimu alwasaa'il ama daraa'ic dheh isaga laf ahaantiisa ma aha laakiin waxaa loo xarimay shay xaaraama buu ku gaadhsiinayaa shay xaaraama buu jid u yahay shay xaaraamuu kuu jiidayaa ka maxaa la yidhaahdaa taxriimu lwasaa'il waayo muxaramun taxriimu lwasaa'il shayga laf ahaantiisa mafsado ku jirta laftiisa loo xarimayna waxaa la yidhaahdaa taxriimu lmaqaasid oo laf ahaantiisa marka la xarimay waxyaalaha marka taxriimkoodu uu yahay taxriimu lwasaa'il ama daraa'ic dariicada waxa la yidhahda wasiilada waa addariica hiya alwasiila waa shayga shay kale lagu gaadho jidku waa wasiilo wax kastoo wax kale ku gaadhsiiyo oo aad u sii marto dariica la yidhahda ama wasiila la yidhahda macna marka wixii taxriimkiisu min baabi alwasaa'il min baabi taxriimi alwasaa'il uu yahay haddii aad u baahato xaajaa bannayn karta daruuro ka hoosaysa meesha maxaan ka fahnay marka xaajadu waxay bannayn kartaa kow makruuha way bannayn oo beydkii horaan kusoo marnay waxaa kalooy bannayn kartaa xaaraamta qaar ka midoo qaybtee ah taxriimu lwasaa'il wixii loo xarimeeyey xaajadu way bannayn daruuro markaa la sugi mayside iyadoo baahidaadu daruuro gaadhin ayay kuu bannaanaanoodu markaa isticmaali karaysaa way macnaha miaal wuxuu ka dhigay cariyada kal cariya buu ina yidhi cariyada kutubuddii fiqiga xadiidka iyo markaad waad garanaysaane waxa weeyaan eh, muxuu ahaayey eh, cariyadu waa geed geedka timirtaa waa timirtu markay bislaato oo xilligii midhuhu gu'i lahaayeen la gaadho ayaa waxay u baahan jireen midhaha marka rutabka ee bislaaday ee geedka saaran inay isticmaalaan lacag uu ruuxu ku gatana ma haysto de lacagtu iska naadir bay ahayd laakiin wuxuu haystaa sannadkii hore timirtii go'day ee timirta ahayd ayaa u taalla rudabkaa geedka saaranna waa u baahan yahay oo rudabku waa ka gedisan yahay soo ma muxuu samaynaya marka waxaa loo ogol yahay timirtan sanadkii hore go'day ama ka hor go'dayee adkaatay oo u taalla inuu midda geedka saaran inta la qiyaaso qiyaasta u dhigmi karta inuu ku iibsado mas'aladaasi asalkeedu waa xaaraan maxay xaaraan u tahay leanno waa min waa riba ilaan ribada sooma ahayn baycu tamri bitamri soo maaha timir timir lagu iibiyo waa waa ribo rutabka geedka saaran ee weli adkaanin in timirta lagu iibiyana waa dhulka taallana waa ribo leanna waxaa ku jirta riba alfadli baa ku jirta waa kii nebigu yidhi salawatu rabbi wasalam caleyh rudabka markii la weydiiyey ayanqusu idaa jafa markuu adkaado ingego soo isma dhimayo haabay dheheen nebigu wuxu uhi sal ly slm naha can dalika waa reebay marka waa ri yidhi leann rudabka geedka saaran marka la gooyo oo laysu qiyaaso dhulka lasoo dhigo dhacaankaa ka baxaya soo ma wuu adkaanayaa miisaankiis baa isdhimaya marka tii adkaatay ee laysku miisaamay way kala yaraanayaan halkaa marka waxaa ka soo baxaya ribal fadli baa ku jirta ayadoo ribal fadli ku jirto haddana maxaa loo banneeyey ruuxa aan wax kale heli karin lacagta haysanin rutabka u baahan timirtaada aad haysato geedka mid saareen rudabkaa ku iibso maxaa loo yidhi waxaa loo yidhi leanno waa baahday xal kalena ma hayo waxaa la yidhi ku iibso adugu shuruud mucayan ah maxaa loogu ogolaaday li'anna waxa weeyaan shaygan ayaa wuxuu yahay taxriimkiisu taxriimu ulwasaa'il ee taxriimu ulmaqaasid maaha oo ribada taxriimkeeda maa taxriim lwasaa'ila ha ribadu waa laba nooc ribal fadliga oo waxyaabaha ajnaasta isla midka inaan la kala siyaadinin marka laysku gadayaa iyo riba nasii'a oo ribada daynta gasha ah ribada asalka ah ee muxuu ahaayey taxriimka daatiga shareecadu u xarimtay waa riban riban nasii'a waay ribal fadligu waxa loo xarimay waxay wasiilo u tahay ribanna si ay wasiilo u tahay saas maanaa sidaas daraaddeed ribal fadligu maadaama ay tahay taxriimkeedu taxriimulwasaa'il uu yahay xaaja markay timid oo uu u baahday ninkani oo uusan xal kalena haysanin rudabkiina u baahan yahay waxaa la yidhi qiyaasta mucayanka waa laguu ogol yahay ku iibso soo ma ku iibso geedkaa iyo qiyaastaas laakiin shuruud baa loo xidhayo waa inaysan khamsata awsiqin ka badnayn soo maha waagii xadiis ku xidhay rudabkana waa inuusan daynin ilaa uu ka adkaaday leeyihi rudabkuna iyo timirtana uu ku iibsanaya waa in laysu qiyaaso wax kaloo uu rudabka ku iibsadana waa inuu waayo rudabkuna waa inuu geedka korkiisa saaran yahay waxyaabahaasoo dhammay shardi uga dhigaan marka maxaa loogu ogoraado cariyada cariyada caraaya baa lagu jamciyaa soo maha alcariyatu waa mufrad soo maha ila alcaraaya waa kii nebigu ur sal lla alay slam waa jamcu cariya waa geedkaas loo ruqsaynayo timirta adkaatay in lagu iibsado geedka korkiisa midda saaran ee muxuu ahay rudabka ah maxaa loogu fasaxay lilxaaja soo ma lilxaaja oo xaajo shay xaaraama miyay bannaysaa haddaad tidhaahdo waxaa lagu dhihi taxriimkiisaa taxriimul wasaa'il ah ee ma aha taxriimul alghaayaat walmaqaasid ma aha wabitaali way ka adag tahay xaajadu waa ka adagtahay xaajadu waa bannayn kartaa macnaha miaal kaleeto maalan haweenayda ajnabiyadda in la fiiriyo shareecadu waa diidtay soo ma ah, waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna indhihiinna laaba rag iyo dumar markaa dooti ahaad maxaa loo xarimay oo indhaha in la fiiriyo naagta ajnabiyadda ah ama ajnabiyaddu inay ninka ajnabigaa fiiriso maxaa loo xarimay lanno waxay wasiilo u tahay zino soo ma waaba sahankii ugu horreeyeyba ishaa marka hore wax sahamisa laba aan is arag oon indha isa saarin ma kala zinaystaan soo ma ishu waa sahanka hore iyadaa meesha soo sahaminaysa markaa kadib baa waxaa bilaabanaysa muxuu ahaayey wadahadal iyo kulan iyo ballan iyo way dambeeyaan marka furuhu waa isha isha marka waxaa loo xarimay waa taxriimu lwasaa'iloo zinadii bay wasiilo u tahay soo saas maa saas daraaddeed baa aayaddu waxay ka dambaysiisay wayaxfadna furuujahunna saas way maanaa wayaxfaduu furuujahum baa labadaba la daba dhigay ayib hadday marka xaaja timaaddo nadarkii iyo fiiradii haweenta ajnabiga waa la ogolaanaa leanna taxriimkeedaa taxriimul wasaa'il ah maalan haweenaydii guur baa looga maarmi waaya in laisguursadaa la rabaa guuska guurkana maxaa sharti ah in raalli laysku noqo oo ninku qanco haweentu qanacdo iyadoo raalli lahiyoo lays arkay laysguursado soo ma ayib haddii iyadoon lays arkin laysguursado ma la dhimana ya soo in laysku qancana ma dhici karto in la soo kala boodana ma dhici karto marka daruuro ma gaadhsiisna haddaan la dhimanayn laakiin maxay joogtaa xaajay joogtaa soo ma xaajadu marka waa ka adag tahay wixii taxriimkiisu taxriimulwasaa'il yahay waxaa la leeyahay kac soo fiiri anadarta ilayha waa kii nebi yidhi soo ma war ma soo aragtay waa fasaxanta marka soo fiiri biqada nadar xaggeed ka fiirinayo seed u fiirini waa masale kaloo fiqi hadda ma gelin ayib laakiin muhimmaddeennu waa taa soo fiiri taxriimkaasi marka waa taxriimulwasaa'il waxaa la mid ah oo iyadana la mid ah haweenaydii waa jiran tahay inuu dhakhtarku wiisateeyo fiiriyana waa u baahan yahay ayib inuu fiiriyo waa u baahan yahay jidhkeeda inuu taabtana waa ku qasban yahay taabashada jidhka dumarka la taabto ajnabigaas waa xaaraan maha leanna waa wasiila soo ma ayib waa laga maarmi waayoo caafimaad ahaan baa looga maarmi waayey maxaan leenahay a yajuusu lilxaaja ah, xaajaa keentay inay daruuro gaadho shardiba oo gabadhu ay naf iyo khatar hayso maya xaajo baa ku filan uu foyrin karaa soo ma laakiin goorma waa markii taxriimka noocan ah marka la irtikaabayo ama la samaynayo xal kale in la waayo waay waa in dumar loo waayo meesha balaayadu naga haysa taas waay soo ma innagoo heli karna muxuu ahay dumar heli karna baan rag gacanta u gelinayna markaasay meel walba gacanta kala gelaya soo imtixaan maa taasi marka xaajana maaha daruurana maaha leanna xal kalaad haysataa soo ma taasi xaajiya daruuratoona maaha wakadalika waxaa taalla yani alxaaja oo kale tuqadar biqadariha qiyaasteeda sidoo kale waa inaan la dhaafin gabadha hadduu u baahan yahay keliyata gacanta inuu arko meesha nabarku kaga yaallo ama xanuunku ka hayo inuu ka arko intaa inuu dhaafa maaha laakiin hadduu yidhahdo maryaha iska dhig oo maxay maryaha u dhigi war gabadha gacantanaa laga hayaa boog baa hayse meeshana ka fiiriyo ka daawe may waxaan rabaa maryaha dhig ama ilaa iyo muxuu ahaay garabka qaawi oo maxaa garabkayga ka rabtaa wixii daruurada iyo xaajada markanoo kale marka la joogo qiyaasta baahida lama dhaafin karo hadday dhaafto wixii siyaada waa xaaraan saas way macanaha wahaakada macnaha taasaa la mid a waxaa la mid a maalan xariirta xidhashadeeda xariirta xidhashadeeda ragga xaaraan buu ka yahay soo ma iyo dahabka labaduba laakiin maxaa loo xarimay waxaa loo xarimo ragga looga xarimay min baabi taxriimi alwasaa'il oo waxaa la diidan yahay dahabka iyo xariirta iyo dumarku khaas ku yahay raggana waxaa loogu diiday akhlaaq dumar iyo dhaqan dumar buu keenay nooc takhanus ah ayuu keenaya a naagnaagow waxay dhahaan dabeecaddii dumarka khaasatan xariirtoo kale jileec iyo ilan ragga adadayg baa la rabaa soo maha raggu waxaa la rabaa inay noloshan iyo mushkiladeeda waajahaan dumarna hawl kalaa loogu talagalay hawsha ilaahay ugu talagalay baa kala gedisan marka haddii intaad xariirtii xidhato aad dabacdood jileecdo shaqadii lagugu talagalay qaban maysa soo ma marka min baabi taxriimi alwasaa'il waay wabittaali xariirtii hadduu ninku uga maarmi waayo isnadaamis baa ku dhacay isnadaamis ma taqaanaan bal muxuuaa la yidhaha ya yacani xanuunkan jidhka laysxoqo cadhaa ku dhacday marka xariirtu waxbay ka tartaa jadhil dharka jirjilicsan oo dhan xanuunnada ku dhaca jildiga ama haragga jidhka ku dhaca waxbay ka qabtaan marka hadduu si kale uga maarmi waayo xariirtii waxa la leeya waa loo ogolaana nebigaa u ruqseeyey soo ma leesh waa xaaraam ragga waa ka xaaraam laakiin maxaa loogu ogolaaday lianna taxriimka wuxuu yahay taxriim min baabi taxriim alwasaa'il xaajana way timid way ogolaan way fasixi ma la fahmi masaa-ishaasoo dhan baa marka u ah muxuu ahaayey eh, miihaal u ah qaacidadu marka waa sidaas oo waxaad fiirinaysaa shaygan xaaraantaa ma taxriimkiisu ma taxriimu lmaqaasidba mise waa taxriimu lwasaa'il taxriimu lwasaa'il hadduu yahay xaajadaa kuu ogolaan karta hadduu taxriimu lmaqaasid yahayna daruuro unbaa ogolaan karta masaladu sidaas way macana laakina lagu noqoy warkee maa xurima wixii la xaaraameeyey lidariicati wasiilo darteed gaadhsiin darteed uu xaaraamtii maqaasidda ku gaadhsiinaya darteed wixii loo xarimo yajuusu kaasi waa bannaan yahay lilxaajati baahi darteed buu bannaan yahay kalcariyati geeddii timirta ahayd ee laga soo reebay geedaha kale oo kaleba weeye miaalkeedu waa taasoo cariyada ayaaba miaal waa ah macna hada wabilahi towfiiq wsal allah wslm cala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi wslm